وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه waxaan rajaynayaa inay noqoto muxaadaradii sagaalaad oo aan isku dayayo inaan ku gebagabayno darsiga kan waxaynu joognay ciidamadii muslimiinta oo soo gudbay oo yimi dhulka falastiin waxaanu isticmaalay qutus khida ama khuda ay leeyihiin waa ku cusub tahay qaab dagaaleedkii wakhtigaasi socday wuxuu isticmaalay inuu geedkiisa geeshka ama ciidankiisa u sameeyo muqadama ama koox hore oo ka fog ciidan weynaha muslimiinta kooxdaasi wuxuu ka dhigay koox badan awal dalaa'icda ama muqadamada ciidanku dad yar bay ahaan jireen wuxuu ka dhigay ciidan aada u tiro badan isla markaa ciddii ay la kulmaan waxa ay u qaadanaysaa in ciidankii oo dhami kan yahay oo aan waxba ka dambaynin ciidankaa koowaad wuxuu u dhiibay markaasi ciidamadii masar wakhtigaa joogay qaa'idkii ugu caansanaa ninkii bibros la yidhaahdo oo ah markaa qaa'id muxannaka dagaaladii qudus lagu xoreynaya hore ka qayb galay iyo kuwii crusaydiska la yskaga celinayeyba yacni nin tobannaan sannadood dagaalku soo jiraya ciidamadiisa wato markaa wato markaa falastiin wuxuu soo galay baa la yidhaahdaa six kun laba boqol iyo lixdankii miilaadiga wakti ku beegan xuduudda markuu ka soo tallaabay waxaa ka soo daba tallaabay isnoo ciidan muslimiinta wata qutus oo ah madaxweynihii mamlakada muslimiinta ah isagaa wata ciidamada laftoodii oo isna hogaaminaya sidii la filayey tataarkii markii ay la kulmeen meesha khazal la yidhaahdo tataar baa haystay laakiin xaamiyo yar muslimiinta inta laga adkaaday baa meel walba koox yar la dhigaa kooxdaasaa ka salisa aan cidina ku dhicin ciidankan muslimiintaee soo tallaabay laakiin waxay u qaateen inuu yahay in dambe burswatoo qura inaan ciidan kale ka dambaynin cusub runtii bebros laakiin nin qaa'idoo muxanak u ahaa kooxdii qaso joogtay fii khilaali suwaycaatin buu iyaga ku kacay waa ka takhallusay awal nasr gasu qabsaday waxaa soo noolaasatay yididiile cusub oo sheegaysa muslim baa wax jabin kara waayo muddo afartan afartan sano ku dhodhow muslim sii ordaya mooyaane muslim soo socda lama arag marka kan ghazaboo qabsada kadib waxaa ka soo daba tallaabay ciidan weynihii muslimiinta uu qutus hogaaminayo waqooyiga falastiin bay usoo kaceen magaaladan casqalaan la yidhaahday yimaadeen yaava ayay sii tallaabeen dol karan bay dhinaca galbeed ka mareen xayfa ayay mareen caka ayay tegeen caka waa imaaradii ugu xoogganayd ee masiixiyiintu markaa haysteen ee uu heshiisyada hore ula galay mar labaad buu heshiisyadii cusboonaysiiyey ciidamo u diray iyo dad waa la wada hadlay way soo noqdeen ciidamadiisii qaar ka mid mida ah waxay u sheegeen caki maanta sidii waayadii hore uma xoogane ma ku kicina quطs wuxuu yidhi naxnu laa nukuuna alcuhuud ballamada ma burino ballan baanu la gallay haddaanay iyagu burin ballanka ma burinayo sidii ballanka uu hore ula galay ayuu kula heshiiyey dabeetana waa ka soo tallaaba warkii wuxuu soo gaadhay katbuqa katbuqa nuweyn ninkii la odhan jiray katbuqa waa ninka haysta markaa ciidamada shaam degan ee mongolianiska ah waxaanu isagu qaatay diinta kristanka oo waa kristan marka kan markuu maqlay ciidamadaadii khazo joogay waa la jebiyey waabuu cadhooday dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxdii madaxda u imanaysa waxaa ka mid ah alashraf ilayubi kii xemasaystay wuu la shiray go-aan baa la qaatay in la socdo koonfurta lebnaan buu usoo dhaqaaqay waqooyiga falastiin buu soo galay nahru urdun buu ka soo tallaabay aljaliil sharqiya buu yimi qutusna warkii ciidamadiisa sirdoonkii waa soo gaadhsiiyeen waxaa loo sheegay inuu ninkii halkaa marayo qutus wuxuu go-aan qaatay inuu ka horeeyo si goobta dagaalka uu ka dhici doono isagu uu go-aamiyo wuu ka soo horguuray madiinatu naasira buu soo dhaafay wuxuu yimi meesha loo yaqaano caynu jaaluud caynu jaaluud dhul ahaan waa meel bannaan oo waasic oo buuro yari hareeraha kaga soo wareegsan yihiin oo hal albaaboo qurho laga galo leh oo buuraha dushooduna kayn ay tahay marka waa bannaan hareeraha ka xidhan oo buuro iyo kayn dul saaran ay hareeraha kaga xigan yihiin xagga waqooyina ka bannaan wuxuu qaatay markaasi go-aan ah waa mawqica goobtan inuu dagaalku ka dhaco goobtani waxaa la idhahdaa mawaaqic taariikhiya u dhowday xatiin tii uu jebiyey crusaydiska sheekii la odhan jiray salaaxiddiin ilayub lixdan iyo shan kilomitr bay u jirtaa waaqacadii saxaabadu gashay ee yarmuukna lixdan kilomitr bay dhanka galbeed ka xigtaa waa meeshaa bannaan ee noocaasiya ah ciidankiisa qaab buu u saleeyeey ah muqadamadii uu watay bebres iyo ciidankiisa dhammaantood wuu qariyey waxaa lagu qariyey kaymahan ku wareegsan buuralaydatan saaxadii dhexana waa bannaan tahay ciidamadii ay wateen tataarku markii ay soo gaadheen afkii hore ee meesha ayaa waxaa amar la siiyey oo ciidamaday halkaa marayaan dhanka kale markaynu dib ugu noqonno tataarka dawladdii weynayda tataarka waxaa dhintay ninkii hoolaka ay walaalahayen madaxweyne ahaa ee manko khan la odhan jiray dabeetana laba kaloo ay hoolaaka walaalayiin oo ariiq bokaan nin la yidhaahdo iyo qablay baa isdilay oo madaxnimadii isku dilay nin isagu islaamay oo barka khaan la yidhaahdo oo ina joojiya jinkasqaan baa awowsna u ah oo meesha ka odayaynayaana wuxuu raacay aariqa buka hoolaakana wuxuu rabay labadiisa walaal qablaa inuu meesha qabsado hoolaaka ciidamadii qayb ka miduu shaam dib ugula no ayuu shaam kala noqday oo tabriis buu dib ugu laabtay ninkanna wuxuu kaga tegey meesha katabqa iyo ciidankiisa iyo soconayaa meesha soo degey katbuga bay u akriyaan be katbuga ninkan la yidhaahdo waa nin aada u kibirsan dhan marka laga eego waa rugcadaa dagaalyahana ninkani nin da-yar maaha waa nin ugu yaraan lixdanka dhaafay waa nin afartan sano ku dhowaad dagaal ku jiray jenkis khan ciidamadii la soo bilaabay buu ka mid yahay jenkis khanna waktigan hadda la joogo ee caynu jaaluut ay dhacayso afar iyo soddon sano ka hor buu dhintay afar iyo soddon sano ka hor ninka dhintay buu dagaalada kula jiray dalmenis waa nin afartan sano ku dhowaad janan goob dagaale taagnaa weeyaan waa khabiir yacni caskariya laakiin markan isla weyni baa haysa oo dee weligii lama jebin umana haysto muslim baa wax iska celin karaba wuxuu ka cadhaysan yahay haswadii laga soo tallaabay dabeetana isagoo cadhaysan buu meesha yimid halkuu soo degey muslimiintii reer miyiga ahayd iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka deganayd iyo shacabka ahayd markay ogaadeen qutus inuu dagaalku ka dhab yahay ciidamo fiicanna u wato dagaalamayana waa la wada xamaasadooday baadiyaha iyo dhulkao dhan baa laga soo kacay waa la soo raacay waa kula jihaasamaynaa baa la yidhi dadkani waagii hore xaggay ku maqnaayeen markay kooxda yare tataarkii intay dhex bartay ilaa khazo haysatay qudwo iyo imaam iyo cid ay ku daydaan baanay haysanin cid hogaamitaan haysane shacab iska fara maran bay ahaayeen markansee qudway arkaan cid ay raaci karaan baa u muuqata waa la wada dabagalay qutus marka dadkii muslimiinta u yimi ee beereley iyo reermiyiga iska aha wuxuu arkayaa inaanay ahayn dad caskarinimo u tababaran waktiganina wakti uu tababare ka gaadhsiin kara maaha dadkii oo dhan wuu qaatay laakiin wuxuu aqbalay ciidamadiisoo dhan inuu u tafriiqiyo ama ugu talagalo dagaalka iyo inay galaan dadka kanina wixii logisticska inay iyagu ka shaqeeyaan oo dadkani hadday kuug noqoto hadday hubka safayntiisa noqoto hadday dadka buka iyo dadka dhaawacma noqoto wixii shaqo gacmeed ee la dirayey hadday fardaha iyo soo daajinteeda noqoto hadday fardaha iyo geedasiinteeda noqoto biyo keenis noqoto wixii shaqo ee kale ayuu u xil saaray inay qabtaan ciidanku dhammaantiina inuu u baxo dagaalka keligii inuu galo iyo asawaad ilacdam tirada inay badiyaan oo meesha marka da ciidan yari ka muuqdo iyo marka dhulkuba soo madoobaado waa dagaal nafsiya ah, xarbi nafsiya ah bay ku haynaysaa cidda ka soo horjeeda intaa waxa ka weyna uu diray silaaxii dhabta ahaa oo ah inay rabbi tuugaan oo baryaan dumarkii iyo caruurtii iyo wixii in wardiga loo hayo oo rabbi loo baryo subxaanahu wa tacaala dagaalkii isagoo halkaa ciidamadii isu safteena ay marayso ciidamadii muslimiintuna weli ay qarsoon yihiin oo aanu arkaynin ninkii la odhan jiray katbuqa ayaa cid marka ilaahay jebinayo ilaahay baa wasaaisha hagaajiya nin ordayuun baa u yimi muslimiintii wuxuu yidhi waxaan ka socdaa sarimuddiin aybak baa isoo diray sarimuddiin aybak waa muslimiintii shaam lagu qabsaday ee dabeetana khidmada ka qayb gashay gaalada soo raacday miyaa la qasbay mise can tawcan buu soo raacay allahu aclam oo markaas ka tirsan ciidamada war buu soo dhiibay ninkan siraa uu faafinayo muslimiinta u gudbinayo wuxuu ku yidhi u tag ninka qutus la yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaa waxay soo diray saarimadin aybak waxaad u sheegtaa marka koowaad ciidanka tataarka xooggii laga biqi jiray ma laha waayo wuxuu ogyahay in hoolaako qayb badan dib ula noqday midkaa horta ogaada buu yidhi taasi macnawiyaadkii dadka kor bay u qaaday tataarku tataarkii la yaqaanay inuu ka liito qodobka labaad buu yidhi alshraf alayuubi amiiru xams oo markii hore soo raacay tataarka dib buu malaa isu canaanto wuxuu go'aansaday dagaalku markuu dhaco inuu jebiyo tataarka oo uu cararo ciidanka qaybta iyada waanu la fuqaynaaye taana kusoo soo talogala bay yidhaahdeen qodobka saddexaad wuxuu yidhi tarkiibada ciidanka uu wato katbuqa maymanadiisaa xoog badan ciidankii garabkiisa midig baa ka xoog badan garabka bidix saa daraaddeed garabka midig iska ilaaliya qutus umaradiisii buu u yeedhay maxay idinla tahay bay yidhaahdeen waxay idhahdeen garan mayno inay tahay khudca iyo inay dhabtay taktiik innaga laynagu jebinayo inay tahay iyo inay run tahay garan mayno digtoonideennana waa qaadanaynaa sideenniina waa ku soconaynaa laakiin ma garan karno ninka kani gaalka ka yimi inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo waa labaatan iyo afartii ramadaan lix boqol iyo siddeed iyo kontonkii hijiriyada habeenkaa wixii la tukan karayaa la tukaday waa la ducaystay subxii shan iyo labaatanaad ee ramadaan ayaa waagu baryey markaasaa amar wuxuu siiyey qutos inuu ciidanku hoggaaminayay bebros ee muqadamadaha ay soo dhaadhacaan buuralayda iyo wayse soo muujiyeen laakiin dagaalku waa xarb nafsiya ah, psychologically baa laysu jebiyaa ciidanku mar ma soo wada dhaadhicin ee katiiba katiiba hurin hurin iyo unug unug baa loo soo daayey hurin hurinta iyo unug unuga loo soo daayay ciidamada rasmiga ah ee wato qutus zayigooda kala nooca katiibaba dhar nooca midab nooca fardan nooca hub noocay sidataa dabeetana kolba hurin baa soo daadegta midab gaara leh katabqa waa yaabay katbuqa waxaan soo socday kala wada nooca dabeetana saarimuddiinkii warka soo faafinaya oo la socda saarimudiin baa warramaya o wuxuu leeyahy cadceeddu markii ay soo baxday ayay soo muuqdeen ciidamadii muslimiintuna kooxdii ugu soo horraysay buu yidhi waxay ahaayeen koox midab casaana iyo caddaana wata midab guduuda iyo caddaan bay sitaan hubkuna waa u dhanye waana qurxa badan yihin buu yidhi waxaad mooddaa inay carda askariya marayaan yani in eh, askartu markan ay damaashaadayso ee dabaaldega ku jirtoo kale in la marayo ragga waa soo dhaadhacay saarimuddiin wuxuu leeyahy wuu yaabay katbuqa markuu arkay ciidamada nooca kana waayo wuxuu yaqaanay ciidan muslimiin oo saddex mid miduuna qalcada ku jiro dhufayska wax ka soo tuurtuura ama markaa laysarka carara ama isa soo dhiiba laakiin muslim feedhaha soo dhigtoo midaba leh hore umu arag waxay idhaahdaan saarimudiin aybak baa wuxuu yidhi katabqa katbuqa ba wuxuu igu yidhi runk man haadihi runk waa kelima farisiya bay idhaahdaan oo lownka ah midabkan yaa wata buu leeyahay ciidankani waa kuma waa ciidan ma yaعni firqadihii uu watay ama guutooyinkii ka socday muslimiintu calaamado kale noocele waa guutadii kuma ayuu weydiiyey wuxuu uhi guutada tani waa guuto u wato sanqara الrumi sanqara الrumi waa axadi umaraaءi mamaalik اlbaxriyadii hore rag ka tirsanaa weeyaan ee soo cararay ee shaam yime dib loo soo celiyey waa janannada waaweyne ciidanka mid ka mid a ah. mar labaad baa waxa soo baxay buu yidhi buurii ka soo daadega haddana qolo guul sidata dhar yalowa safar midab hurdiga ah dhar leh qolo sidataa soo dhaadhacday haddana mar labaad buu weydiiyo ciidamadani waa iya buu yidhi uu yidhi ciidankanna waa biliban arashiid biliban arashiid isna waa mamaaligtii baxrigaa ah nin ka tirsan waa qoladii shaam ka soo noqotay isaguna waa jaran isna magacaale buu yidhi saarimadina imika wuxuu leey ciidamadii muslimiinta kolba guuto cusubunbaaba soo dhaadhacda oo midab cusub leh sidii ii weydiinayay markii dambe anaaba kala garan waayo anna magacyaan u samaystay buu yidhi o kanna waa guutadii hebelumaan iska idhahdaa bu yidhi marka guuta soo dhaadhacdaba xunmaan sheegaa buu yidhi guutadii soo dhaadhacdaba magac buu u bixiyey markii bibris iyo ciidankiisa ay yimaadeen bannaankii ciidamada muslimiinta marka kan waxaa lagu dalbanayaa muusigo la garaacayo qalab durbaanadan iyo waxaan la garaacayo qalabkan iyo durbaanadan qaabka loo garaacayaa waxay sheegayaan dagaalka qaabka loo gelayo inaad weerarayso inaad sugayso inaad dib u guranayso inaad hore u soconayso inaad midigta xoojinayso inaad bidixda xoojinayso waxaasoo dhammi war uma baahna waxay u baahan tahay kooxda baamboyde dambe muusiga say u garaacdaa waxay sheegaysaa qaabkaad u dagaalgelayso waxaa loo garaacay markaasi muusigii ah dhaadhaca dagaalka hore u socda waa soo dhaadhaceen ciidanka dhammaantii qutus baa maamula janankiisan koowaadna awaamirta muusiga dambu ka siinaya ka tabqaana waaba cadhaysaniyo waxay ugu muuqatay katbuqa inuu degdeg dagaalka u dhammeeyo dabeetana bikaamili geyshihii buu ku soo galay dagaalka ciidamadii tataarka iyo kuwii muslimiinta isku soo dhowaaday muusigadii iyo wixii baa dhacay labada nin ee ciidamada kale hogaaminaya waa laba nin oo khabiira kanna waxaan dihi afartaneeyo sanu dagaal ku soo jiray kanina ilaa dhowr iyo afartannadiibu isba ku soo jira waa laba ninoo rogacdaaya ah. dagaalkii wuu bilaabma iyadoo tataarku xooggoodii oo dhan ay adeegsanayaan muslimiintu dagaalka waxay ku tala galeen khudo saddexaba la soo siiyey febris inuu ku dagaal galo ta koowaad inuu dagaalka bilaabo laakiin aanu xoog hore ugu socon ee nimankaa in la daaliye uuna inuu daaliyo ciidanka kan ayuu isagu dagaalka u soo galay muddo markay socotay oo tataarkiina xooggoodii o dhammi dagaalka soo galay ayaa muusigii dib loogu garaacay waxaa la amrayaa inuu dib ugurasho sameeyo dagaal seefeedoo socda inaad dib u gurataa khito fudud maaha waxay yidhaahdaan taariikyahanada qaarkood waa dagaalkii bershiya dagaalkoodii ugu weynaaye ugu dambeeyey waa qaabkay saxaabadu ku jebiyeen waa qaabku u dagaal galay ciidanku hogaaminayey nucmaan ibnu muqarin saxaabigii la odhan jiray muqadamadiisa halka bebrasna waxaa ugu jiray saxaabigii la odhan jiray alqacqaac ibnu camar atamiimiy alqacqaac waa dagaalyahanadii muslimiinta taariikhdaba ugu weynaayo soo mara isagiyo khaalid labadan saxaabi dagaalkay hogaaminayeen halkan qutus iyo bibris oo kale isticmaalayeen khudada dagaalkaasi waxay ahayd in la galo muqadamadu ay dagaalka gasho ay u beenguurto soo jabto meel khatara markay ciidamada kale soo wada galaan kuwa kale muslimiintuna hareeraha inay kaga yimaadaan oo saasi dagaalkii beershiga loogu dhameeyey waqaabku u dhacay nafsu shaakila buu damcay qutus inuu ka faa'iidaysto marka waxaa la faray bibris inuu dagaalka hore u qaado markay ciidanka uu bahalkao dhami soo galaan inuu dib u gurto waa si khatar dib u gurashada haddii lagu raaciyo lagaa dulboodo khatarteeday leedahay adoo dagaalamay dagaalamaya haddana dib u socotaa tiibuu dib ugu guulaystay wuu u socday maxaa la rabaa waxaa la rabaa ciidanka tataarkao dhan in la soo geliyo bartan bannaan oo afki yaraayee horaa la ysku haystaa dabeetana dib siduu ugu guranayo ciidanka tataarka o dham waxay soo gelayaan ishan bannaan ayaa la ysku haleelayaa bebris khitadii wuu fuliyey dib wuu soo gurtay waa khita runtii u baahan ciidamo maahiriina oo farsamo yaqaana oo rugcadaaya waa ku guulaysteen iyagoo aan jabin haddana inay dib u gartaan oo tataarka oo dhamm intan bannaan soo galo halkaa markay maraysay ayuu amar bixiyey qudus in la garaaco muusigadi oo ah ciidamada muslimiinta ah inay dhaadhacaan ee dabadda joogay intani muqadamadiiyo qura bay ahayd buurahan ku weegaaran meeshay saaran yihin dabeetana waxaa la soo dhaadhiciyey wixii ciidamo dabadda saarraa intoodii ugu badnayd tataarkii waxaa ku soo baxay wax cusub awal waxay islahaayeen intasan canka geliya xooggoodii oo dhan intan bay ku isticmaaleen ciidamo ixtiyaad iyo meel may dhiganin iyagu dhammaantood dagaalka way ku jiraan laakiin ninkan daaliyey waa kooxdii muqadamada wadato qura ninkii ahaa waxaa soo dhaadhacay markaa ciidamadii muslimiinta ah oo dhan weliba wuxuu soo diray koox iyadu waddada xidha halkii layska soo riixiyo koowaad iyadu xidha meeshii waa la awda dagaalku marka kan wuu isbedelay tataarkaa wax riixayay muslimiintiina meeshay ku soo weegaarmeen labada kooxood kooxun baa hadda la waayaya waayo kooxda gudaha ku jirta dagaalkoodu maaha haziimo iyo nasri maaha ciidanku markuu ku dagaalamayo ama guulayso ama jab iyo markay tahay nolol iyo geeribas waa ininkan dhan walba waa laga xiga inuu dhinto iyo inuu noolaado wax ka dhexeeya ma jiro ciidanka tataarka tataarkii waxay arkeen albaabkii dambena inuu oodan yahay waxay go'aansadeen aansadeen markaa dagaalkama dambaysa inay dagaalamaan waxay dagaalameen dagaal oo aad u xooggan sidii uu saarim saarimuddiin aybak uu sheegayey maymanadii tataarku way la soo kacday maysaradii muslimiinta rag xoog badan ba ahe waa soo kiciyeen qutusoo weli dusha ka daawanaya ayaa wuxuu arkay maysaradiisii oo lala soo kacay dabeetana ciidankalu ku xoojiyey waa lala soo kacay marka lala soo kacay waxay ku dhowaatay inay waqacaddu isbeddesho oo ah tataarku dhankan hadday soo jebiyaan in iyagu dusha wada maraan oo muslimiintu gudaha gasho oo khudadii muslimiintu ay dejisay iyaga inay dib ugu noqoto quds markaasu go'aansaday inuu isna dhaadhaco isaga iyo ciidamo wuxuu watayna wuu soo dhaadhacay muslimiinta si aad baa loo cadaadiyey qudus wuxuu go'aansaday markan inuu geeriyoodo wuxuu iska dhigay koofiyaddii birtee u sitay dabeetana isagoo aan waxba xidhnayn buu dagaalka galay wuxuu galay isagoo qaylinaya oo weedha ah taariikhda caanka ku ah waa islaamaah isagoo le buu galay yacni waa islaamaha waa tollaha islaamkiiye isagoo leh ayuu dagaalka soo galay raggii dagaalamayey markay arkeen qaa'idkoodii ugu dambeeyey boqorkiioo dagaalka ku jira oo aan koofiyo dagaal xidhnayn oo dagaalkiina adag yahay waxaa sbrit ruux baa dib u gashay macnawiya oo dagaalkii dib bay u xoojiyeen waa iska dhiciyeen maymanadii soo riixaysay dib bay isaga dhiciyeen qutus markuu dagaalka bilaabayba nin baa waran la egtay fallaadh la egtayoo faraskiisaa la dilay isagoo bilaa faras u dagaalka gala axad alquwaadi almuslimiin baa uga daadegay faraskiisii oo le ya amiir almuslimiin fuulkan wuxuu ku yidhi xooggaaga ama nafcigaaga muslimiinta ka hakran maayo fuushanow anugu saan baan ku dagaalgelayaaye isagoo aan faras wadan oo koofiyaddii birta sidan ayuu dagaalka galay kadib baa lala soo gaadhay fardihii reserfka ahaa qaar ka mid ah isagoo weli dagaalka ku jira waa la canaantay markii dambe waxaa la yidhi muslimiinta waa jabin gaadhay haddaad adiga lagu dili lahaa adoo bilaa faraso bilaa waxba haddaad dagaalka iska soo gasho oo sikastaa lagu dilayaaye muslimkaa jabin lahay wuxuu ugu jawaabay anigu haddaan dhintana jannaan geli lahaa <clears throat> islaamkuna rabbi aan dayacayn buu leeyay aniga ii dayacmi maayo imisaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan geeriyooday buu yidhi aniga hortay oo qaa'idiin muslimiin oo la yaqaanay ilaahay baa le kan oo ilaashanaya dagaalkii marka kan wuu isbeddelay muslimiintii waa iska soo celiyeen maymanadii waa la soo kaceen xad baa laysla soo gaadhay katbuqaa laysula yimaado ciidamadii weerarka waday waxaa ka mid a nin la yidhaahdo jamaaluddiin aqushi shams الشمسي جماal aquush waa raggii iskaga soo hadhay nasir yuusuf markuu dagaalami waayey dimashik iskaga soo baxay ee ciidamada u ahaan jiray oo ku soo biiray quطs iyo ciidankiisa jamaaلالdiin aquush ayaa katbqa madaxa ka gooyey katbqa isagoo u haysta un dee waaxid ka mida ah tataarka aan ogeynba inuu yahay ninkii meesha watay ayuu kow kaga siiyey sinaariyogii dagaalku markaa uu isbedelay waxay u muuqatay inay jabayaan laakiin marka kan meel ay ka baxaan ma jirto waa inay ama isdhiibaan ama madhaan hadday isdhiibaanna in la laynayo way garanayaan waxay go'aansadeen inay waddo furtaan xoog bay u dagaalameen dariiqii waqooyiga ee meesha ka bannaanayd bay furteen dabeetana way ka baxeen waa yaaceen meel labaatan kilomitr u jirta caynu jaluto beesaan la yidhaahda bay degeen muslimiintii waa ka daba timi qutus wuxuu rumaysan yahay meeshan ama muslim dambe in la waayo ama tataar dambe la waayo uu ka daba yimi biisaan baa laysugu yimi haddana mu'arikiintu waxay dhahaan dagaalkii hore ka kulul baa ka dhacay waxaanay ku dhowaatay mar labaad in muslimka lala soo kaco waa la itixaamay laakiin maadaama ay dad badanoo mukhlisiini ku jireen ehay dartiina u dagaalamayaan ilaahay wuu sugay mar labaad bay keensatay baa la yidhaahdaa qutus isagoo waa islaamaale inuu goobta galo iyadoo lala soo kici gaadhay ayuu haddana dib goobta u galay muslimiintii markay arkeen madaxdoodii oo dagaalka frontka kaga jirta waa adkaysteen iyana qudus waxaa la yidhaahdaa maalintaasi wuxuu ku ducaynayey yaa allah unsur cabdaka qudusa cala tataar ilaahay oo addoonkan quduse u hiili ilaahayna subxaana wa tacaala waa u hiiliyey ciidan aan afartan sannadood la soo jebin ayaa can bikrati abihim la tirtiray jeyshu tataar ee meesha marayay waa la mariyey muslimiintiina waa guulaysteen markaasuu qutus sujuuday isagoo wejiga dhulka ku xoqaya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu mahad celinaya dimishik boqol iyo konton kilomitir bay u jirtaa qutus waxaa ka go aana shaam inuu ka saaro dabeetana intuu ciidamadiisii iyo dadkii dhaawacmay iyo waxaan meydka aasanayay urursanayey ayuu waraaq u diray reer dimashaq uu leeyahay bidn illaahi waan soo socdaa gaaladiina waa soo jebiyey magaaladii markay maqleen gaalkii baa la jebiyey dib unbaabay isu soo abaabuleenoo xaamiyadii meesha joogtay shacabkaa ku fillaaday iyona dimashq bay xoraysteen soddonkii ramadaan buu soo galay dimashq oo dib u xora oo shacabkii caadiga ah uu xoraystay oo kuwii madaxda u ahaa uu tataarku meesha kaga tegay laayey oo qaar xidhxidhay oo meesha oo dhan waa firdhadeen gaaladiina sida kagamu hadhine qaa'idkiisii muhimka ahaa ee bibrus buu ka daba bidiray wuxuu u daba diray inuu shaam oo dhan xoreeyo qaadi dimishq ibnu turki la odhan jiray way casileen najmuddiin ababakar nin la yidhahdana qaadaa laga dhigay muslimiintii waxay ciideen ciid ciid alfitri ah farax iyo guulla ah ayay dimisha ku ciideen febris ciidankii wuu waday magaaladii xalab buu galay xalab xaamiyadii tataarkee joogtayna cagtuu mariyey dhowr toddobaad gudahood ayaa shaam oo dhan lagaga saaray nimanka tatar la yidhaaho say u dhammaayeen waxaa markaa gacanta muslimiinta ku jirta libiya dacalkeeda ilaa iyo shaam oo dhan ayay muslimiintu qabsadeen labadii waddanna waa la isku daray si aan fitnadii hunguridoonka ahayd usoo noqonin pebrus waa nin siyaasiyan ah umaradii isaga la soo dagaal gashay iyo kuwii ka hor yimi qaar ka mid a ah. kuwii ka hor yimi qaarkooda wuu arkaya inaanay faa'iido lahayn hala dile buu yidhi wuu dilay qaar ka midana kii saarimudiin aybank la socday ee ashraf ilayubiya yidhi waa kuu jabaya iyo kaa kaa wuxuu yidhi ximistaadii dib maamulo uga noqo mid calaa diin la yidhaahdo ibnu beder ibnu lulu beder ibnu lulu io haysan jiray muusile la aynu ka soo warrannay inankiisii kaana xalab buu u dhiibay xamaana iyada ninkii isaga la dagaal galee mansuur ayuu sideeda ugu celiyey oo isagu raggii jihaadka ka qayb galay buu ahaa katbuqa ninkii dilay jamaaladiin aquush saaxilu falastiin iyo gaza buu u dhiibay dimishq calaamadiin sanjar waa nin ka mid ah quwaaddii waaweynaaye mamaaliigta ayuu isagana u dhiibay labaatan iyo lixdii shuwaal waa bil kadib caynu jaaluud ayuu dib u guuray oo ku noqday masar tataarka dagaalkiisii koowaad ee la jebiyo ee dhulkan ka dhaca caynu jaaluut waxay noqotay meeshii ugu dambaysay tataar xoog leh uu ka soo dagaal geli karo qutusna kursigiisii iyo waxoo dhan wuxuu siistay inay muslimiintu guulaysato waayo guushan markii la gaadhayba raggii ay ishayeen ee dib loo noqday dib u shakiyeeno isagu maser ma gaadhin meel dhexaa lagu dilay qutus koob iyo toban bilood iyo maalmabuu madax ahaa bebrs baa qabsaday dowladnimadii islaamiga ahayd isagaa toddoba iyo toban sannadood oo dambe xukumayey guulo waaweyn oo islaamiyana markii dambe soo hooyey maxaa ka dhashay raadka ka dhashay muxuu noqday raadka ka dhashay wuxuu noqday kow muslimiintu inay bartaan rabbigooda inay ku noqdaan ilaahay hadday ku noqdaan ilaahay uu heelinayo laba waxaa ka kacay dullinimadii nafsiga ahayd ay moodayeen dii tataarka la arkay in la jabayo ama tataarku dad ah xadiid ka samaysan oo aan la jabin karin inay yihiin waxaa soo noqotay haybaddii dadka muslimiinta ah hoolaakoo dib uma awoodin waxoogaa yaro u mar xalab usoo diro weerar ku qaadqaaday ma inuu soo hungureeyo inuu xaggan dib ugu soo noqdo ciidamadii tataarka ee shaam iyo turkiya iyo falastiin joogay waa la tirtiray boqol iyo lix iyo afartan sannadood tataar dib uguma soo noqonin tataar soo noqda waxaa ugu horreeyey siddeed boqol iyo afartii kii intixaanka ahaa ee taymuur link la odhan jiray islaamka sheeganayey markuu dib u soo noqday baa ugu horreysay boqol iyo lix iyo afartan sannadood kadib caynu jaaluud waxay kaloo noqotay shahaadadii markhaatiga u noqotay dowlat ilmamaalik inay rag talin karo oo dowlada yihiin oo muslimiinta difaaci kara aahaarta ka dhalatay waxaa ka mid ah maadaama dimishq iyo baqdaad iyo qurtababa ay dumeen qurtabana lix boqol iyo lix iyo soddonkii bay soo duntay labaatan sano ka hor baqdaad qaahira waxay noqotay caasimadda cusub ee muslimiinta waa meeshay ka bilaabatay umu dunyahay maanta tay taariikhda ee ugu fiicani waxay bilaabantay marka kan waxaa dhammaaday dawrkii ay lahaayeen nimankii ayuubiyiinta ee shaams ku ereeryan jiray oo dhan waxay bilaabeen mamaaligtu inay xoreeyaan kadib dowladihii raaye kristankae meesha ku taxanaa ee hore ay ugu taag waayeen cimaadadiin zanki iyo nuuraddiin maxmuud iyo salaaxaddiin ayuub iyo dowladahay u taag waayeen lix boqol iyo afar iyo lixdankii qaysariya magaalada la yidhaahdo iyo xeefa ayay xoreeyeen lix boqol iyo shan iyo lixdankii saf iyo qolayqila fii turkiya ayay xoreeyeen oo waxaa la yidhaahdaa afartan kun oo askari ciidan ku dhodhow haysam kii armaniga ahaa boqorkii la socday hoolaako ee baqdaad wax ka galay waa meeshiisii waxay ka soo qabteen haniimada bay yidhaahdeen ninkaa meeshiisa laga soo helay ilaa muslim oo dhan buu soo dhacaye ciidanka khaniimada markii loo qaybinayay looma miisaamine waa loo weel daray baa la yidhaahdaa yacni nin walba masaftu waxay qaadaa loogu riday xooluhu sitay ay ka marka dambe laga qabtay lix boqol iyo lix iyo lixdankii wuxuu bebros dib u furtay yava meeshan la yidhaahdo lix boqol iyo toddobiyo lixdankii imaaradii kristanka ugu horreysay ee caalamul islaam ay ka furtaan buu dib u xoreeyey antakiya meeshan la yidhahdo turkiya kaga tirsan waa bohmond isna waa kuwii baqdaad wax ka gubay buu ka mid yahay bibris markuu dhimanayey mudunkii hareeraha ku tirsan ee dowladaha yararee masiixigaa ah kama hadhsanayn ilaa iyo caka iyo suuriya sayd iyo tarablis iyo bayruut baa ka hadhsanaa kuwaana shaamna ama masarna waxaan ujeedaa suuriyana tarsus iyo laazaqiya ayaa kaga hadhsanaa lix boqol iyo afar iyo siddeetankii ayaa trablasna almansuur qalaawuun oo isna ka mida mamaaligtaa furtay lix boqol iyo sagaashankii ayaa inankiisii alashraf khaliil ibnu qalaawuun isna wuxuu furtay wixii imaarad harsanayd yacnii laba iyo soddon sano caynu jaaluud kadib imaarad masiixiya kama jirin shaam wixii dowlad yar ka tirsanaay oo dhan way ka takhalluseen intan waxaa ka weynoo u baahnaa inaan si dhaba uga warramo laakiin maadaama muxaadaraadkani dheeraadeen aan dul marayo kuwanaan ka warramay waa jeeshkii muslimiinta ee ciidanka ahaa ciidan kale ay muslimiintu leeyihinoo kuwaa ka xoog badan ciidan la yidhaahdo ducaad oo iyagu quluubta dadka furta aan dhulka furanin taariikhda dunidana dib u bedela marka laga reebo sham iyo masar intii kale tataar baa haystay goormay islaamka ku soo noqdeen waxay ku soo noqdeen iyagana rag baa u xidhxidhay quluubta reer jankis khan inay furtaan oo ay dowlado islaamiya ka dhigaan waxaa bilaabmay jankiskhan wiilashiisii inta badan dagaaladay ku dhinteen iyo waxa kan kuwa awowga u ahaabaa islaamku ku bilaabmay markaa waxaa islaamay barka khan barka khan baadtuu la walaalayey ninkii yurub furtay aabihii waa odagii raashiya furtay jiji la odhan jiray jijaweyna jinkis khan baate iyo barka walaala ah oo ilmo jiijiya ah. barka wuxuu noqday ninkii ugu horreeye islaama sida taarikhyahanada barqabaan waayo taarikhyanada barh kala waxay qabaan barhka wuxuu ka tirsan yahay alusi dahabi yacni markuu dhimanayo jankistaan waddannadii uu xukumayay o dhan wuxuu u qaybiyey afartii inanay ugu waaweynaayo u dhalay marka alusa dahabi raashiya iyo waxa ku xeeran ee ka hooseeyo oo dhan waxa la siiyey batu inuu xukumo batu markuu dhintayna akhiiran waxaa qabsaday barka khan barka khan waa ninkan aan ku waa nin muslim uu noqday oo alimaam albakardi bakardi sheekha la odhan jiray waa sheekh muxadisa imaam dahabi wuxuu leeyahay rajul muxadisa oo zaahida oo ahariya oo caalima buu ahaa mararka qaarkood laakiin suufinimona wuu qabay oo simaacan xaqradana waa yaro dhegaysan jiray salaatu tasaabiixna jamac buu ku tukan jiray bay yidhaahdaan laakiin waxaa nin caalimo laga haybaysto raggaa iyo ragay ka mid yihiin ayaa dad badan quluuftooda ilaahay ku furay iyagu markaa alqabiila dahabiya bay ahaayeen barka khan markuu muddo waday isaga waktigiisii dadkuma wada islaamin laakiin konton sano kadib dowlad islaamiya weyn bay noqotay qabiilka labaad waa jagtay jagtay waa ninkii ugu adkaa ee uu dhalo jankis khan ee madhabkii alyaasik fulinayey oo muslimkana la col qoysaskiisana qayb ka mid ah ay kristanka ku xidhnaayeen aad buu muslimka colula ahaa wakhtigiisii wuxuu mamnuucay xoolaha in la gowraco halka ah laga dalooliye buu yidhi muslimkana baktigaa cunaysaa buu ku xukumay wuxuu mamnuucay waktigiisii in webiyada laga weysaysto iyo dhulkaasi oo dhan buu ka mamnuucay nin aada u axmaq ahaa wuu dhintay isaga qoyskiisii waxa dhaxlay mubaarak shaakh mubaarak shaah daa'irat almacaarif iyadu waxay sheeganaysaa inuu yahay ninkii uu hor islaamay ee qoyskan ka mid a waxaan filayaa lix boqol iyo afar iyo afartankii meelaha ah maya lix boqol iyo afar iyo lixdankii inuu qabsaday isaguna madaxnimada meesha yaa ka mida islaamay hoolaco waa ninkii baqdaad dumiye aynu ka warranay inankiisii axmed sakowadaar baa islaamay oo qabsaday meeshii kadib inanuu adeer u yeeyey oo kristan ah ku kacay laba sano markuu xukumayey baa la dilay qolo kalaa qabsatay laakiin wakti yar kadib haddana kii isaga ku kacsanaa inanuu dhalay abaqa inanuu dhalay waa khazan ibnu arqon ibnu abaqa ibnu holako ayaa islaamay walaalkii baa isna islaamay oo oligato lo odhan jiray iyona bershiya dib bay islaamka ugu noqotay markan taariikhda dib ugu noqda waxaan uga jeedaa uun inaan idiin tilmaamo jeeshkan wax jebiyey jeesh aan ahayn oo kale ayaa iyana quluubi naas furtay oo inta badan dowladihii beriga xigee dambe aynu soo dhaafnay ciidan laguma furanin ee waxa lagu furtay maxay sabiili dacwa ayaa lagu furtay dabeetana dib bay u soo noqdeen dowlada muslimiina waxaan jeclahay markaa inaan soo koobo waktigaa dheeraaday waa dad badan oo muslimiina oo xataa dowladdaa u shaqeeyey qaar muslimiinta waxtare iyo qaar dhibaba way lahaayeen maala maxmuud yalwaaji ninka la odhan jire oo kale okday oo ah ina jinkis khan oo boqortooyada qabtay ayaa wasiir ka dhigay dabeetana wixii magaalo muslimee la dumiyey o dhan isagaa dib u dhisay bukhaara iyo samraqanda iyo khawaarzam iyo khajanda iyo magaalooyinkii waaweyne muslimiinta oo dhan maxmuud yalwaaz oo wasiir u ah dowladdaasi baa dib u dhisay muslimiintuna ay aada uga mahad sheeganayeen waxaa ka mid ah saddex inan oo uu sii dhalay mascuud alawal mascuud aلثaani mascuud raabic ilaa laga gaadhayey oo iyaguna dib muslimiinta wax ugu taray cagsigooduna waa jireen qaar bidhiqaatayaalah xabash camiid iyo gabadh faaduma la odhan jiray iyo mid wasiiruhay cabdiraxmaan la odhan jiray iyo koox kale oo bidhiqaatayaal ah, sii gumaaday muslimiintana waa jiraan laakiin waxaan uga jeedaa un ama ha ahaadaan maamuladii meesha ka jiray dad muslimiin oo fiican ka soo baxay ama ha noqdaan culamadii muslimiinta meesha ku hadhay maalan asheekh bakharzigaan sheegaya sheekiisi isag iyo nin kale sacdudiin bakardi iyo nin kale uu soo wada diray waa niman suufiya ah ariiqadii waa soo diray isaga waxaa la amray maa wara'a nahar inuu tago bukhaaruu soo galay oon wax nooliba joogin markaasuu iska dul degey xer buu ku dul sameeyey muslimiintaa dib ugu soo noqotay ilaa iyo ay magaalada dib u camirantay oo haddana tarabi nin la yidhaahdo oo wadaad suufiyaa baa isna haddana dib u sameeyey tawradu xoogaaya oo wadaad kalena kaxaystay dabeetana wuxuu yidhi rooxaniya waxbaa ila socdo waynu dagaal gelaynaa dad badan buu dagaal geliyey tataarkii baa baqaybo is yidhi waa dhab malaakan rooxaantan iyo waxaanu sheeganayaa dagaalkii markuu dhacay kooxdii hore waabay la kaceen fallaaxiintii iyo faashishkoodii iyo waxoodii bay ku jiidheen laakiin dee markuu dagaalku dagaal noqday baa la waayey rooxaantiina <laughs> dabeetana fallaaxiintii muslimiinta ahayd baa dib loo gumaaday magaaladii baa la damcay in dib loo baabi'iyo maxmuud yalwaaji ayaa boqortooyada dib ugu cararay waa jagtaay ka raba inuu meesha baabi'iyo oo mar labaad badbaadiyay yacni waxaan uga jeedaa raggii idaariyiintaee dowladdaa ku biiray dad badan oo ka midina madaaristii islaamiga ahayd iskuulladii islaamiga ahayd magaalooyinkai islaamiga wixii muslimiinta dib bay usoo celiyeen raggii culammada ahaana quluubtii dadkii muhaajimiinta ahayd bay furteen ilaa taarikhyahanadu ay yidhaahdaan lama arag ummad la jebiyey oo kii jebiyey uu diinteeda qaato taarikhda waxaa la yaqaanaa ummad la jebiyey oo qaadata maxay ninka wax jebiyey dee diintiisa laakiin ummad wax la jebiyey oo kii jebiye ka xoog batay haddana uu iyaga diintooda qaadanayo dariskan oo dhan ama darsiga kan sidaa u taqaaniin dantan ka lahaa hal waxbay ahayd oo ah taariikhdu maanta may bilaabmin haddii maanta muslim jabay waayo horoo la jabay baa jirta haddii maanta dad gaajoodeen taarikhdii o dhan kama warrami karaya masar wakt dadkii la cuni jiraa jirta gaajo daraaddeed casrigan aan hadda ka sheekaynayo boqol sano ka hor masar dadkaa la cuni jiray xataa dhakhaatiirta dhakhtarradu waxay khatar galeen dhakhtar baa la odhanaya kaalay dad soo dawee shawsagaa la rabaaba in la bareeyo waa la gowracan jiro markuu guriga soo galo xadkaasay gaadhay hadday gaajo tahay hadday baahi tahay hadday dagaal tahay hadday colaad tahay wax ka fool xun baa soo maray laakiin intaba dad baa ilaahay gacantooda dib ugu nooleeyey laakiin waa markay qaateen maxay asbaabta saxda ah asbaabta saxda ah quds waxaynu soo marray asbaabtuu u maray inuu guulaysto ayaynu soo tilmaamnay sheeko ugamaan jeedin ee waxaan uga jeedaa in dadka muslimiinta ay dib uga cibro qaataan waxaan soo marray dhul badan oo muslimiinaan tilmaamay oo dacwo lagu furtay xoogba laguma furanin kii waxdumiyoo jooga ayaa isaga diinta lagu daray sanawaad bay qaadatay inay dib dowlado islaamiya u noqdaan marka waxaan idiin sheegayaa dariiqu waa furan yahaye si fiican u qaada wsala اllahu calaa muxamadi wala alih wasaxbi waslm alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin كونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت